بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب العطف وأتبع المعطوف بالمعطوف عليه في إعرابه المعروف وتستوي الأسماء والأفعال في إتباع كل مثله إن يعضف بالواو والفاء وأم وثم حتى وبل ولا ولكن إما كجاء زيد ثم عمرو وكرمي زيدا وعمرا باللقاء والمطعم وفئة لم يأكلوا أو يحضروا حتى يفوت أو يزول المنكر وجائز في الاسم أن يؤكدا فيتبع المؤكد المؤكدا في أوجه الإعراب والتعريف لا منكر فعن مؤكد خلا walafduhu lmashhuuru fiihi arbacuun nafsun waa caynun uma kullu ajmacuu wagayruhaa tawaabicun liajmaca min aktacin waabtacin waabsaca kajaءa zaydu nafsuhu waqul araa jaysh alamiiri kulahu ta'ahara وضفت حول القوم أجمعين متبوعة بالنحو أكتعين وإن تؤكد كلمة نعدتها بلفظها كقولك انتهى انتهى baab lcaطfi waxaynu halkan insha allahu tacaala ka bilaaban doonaa ama aan ku arki doonaa baabka cadafka loo yaqaano baabu lcafi cadafka marka luqadda la macnaynayo cadafka waxaa loo yaqaanaa waa alrujuucu ila shay in shayga dib loogu noqdo ama alrujuuc wathaniyo ayaa cadaf la yidhahdaa noqoshada shayga dib loogu noqdo kaayuu cadafku noqonaya kolkaa cadafa haddaad aragto wuu laabtay weeyaan ama wuu noqday weeyaanoo shaygiibuu dib ugu noqday cadafka istilaaxa labaynu u soo qaybinnay inuu yahay cadfulbayaan iyo inuu yahay cadfunasr cadafka cadfulbayaanka ah kitaabkeennani ma qorayo uu ka aamusay cadfulbayaanku inoomaba qornaba cadafka cadfunasaqa ah ayaynu halkan insha allahu tacaala ku arki doonaa laba qodob baa culima islaam aynu ku baranaynaa laba arimood mid macduuf baa la yidhaahdaa midna macduufu calayhi baa la yidhahdaa labadaa qodob ugu muhiimsan waxaa inoo soo raaca qodob saddexaad oo aadaatul cadaf ah saddexdaa ardaygu inuu dusha ka qabto ayaa lagama maarmaan u ah macduufka iyo macduufu calayhiga iyo aadaatulcadafka macduufku waa la cadfaha macduufu calayhiguna waa lagu cadfaha aadaatulcadafkuna waa ereyga faa'iidaynaya isku cadafka iyo isku xidhnaanshaha arkaanta baabkani waa saddexdaa waxana ugu muhiimsan macduufka iyo macduufu calayhiga macduufku waa maxay baynu nidhi waa ka wowga daba dhacaya wowga ama fa'da ama sumada adu aadaadka ka ka dambeeya ayaa macduuf la odhan macduufu calayhiguna waa ayo waa ka aadaadka ka horreeye isaga wax lagu cadfayo xuruufulcadafkuna waa maxay waa ereyada isku xidhnaanshaha faa'iideynaya sida wowga iyo fa'da iyo summada iyo ereyada la midka ah bal hal tusaale aan qoro waxaan idhi jaaa muxamedun wa caliyun bal tusaalaha qora jaaa muxamedun wa caliyun si arkaantii saddexda ahayd aynu uga soo saarno jaaa muxamedun wa caliyun markaan idhaa jaaa muxamedun wa caliyun yaa macduufa hadda halkaa macduufku waayo jaaa muxamedun wa caliyun markaan idha yaa macduufa cali baa macduufa ilan isagaa xar wowga ka dambeeye yaa macduufu calayhiya muxamed baa macduufu calayhiya yaa aadaatulcadafa wowga ayaa aadaatulcadafa jaaa muxamedun wacaliyun markaan idhaa cali waa macduuf muxamedna waa macduufu calayhi wowguna waa aadaatulcadaf intaa mayla fahanteen haddaba culimo muhimadda aynu leenahay waa laba qodoboo qura cashirkan aan ku baranaynaa aadaadka macnihiisa eeg aadaadku icraab uma baahna waayo waa xaraf dee aadaadku aadaadka macnihiisa wowgu muxuu macno leeyahay fadu maxay macno leedahay fumadu maxay macno leedahay adigu aadaadka macnihiisa ayaynu cashirkan ku baran doonaa waa kow iyo xukunka macduufka ka aadaadka ka dambeeya xukunkiisu wuxuu noqonayo labada ayaynu ku baranaynaa maxaa haddaba inaga baxsan oo aynaan baranaynin macduufu calayhiga oo aadaadka ka horeeya ah xukunkiisa halkan ku baran mayno waayo macduufu calayhigu waa faacil buu noqon karaa ama mubtaduu noqon karaa ama khabar buu noqon karaa aduu waxyaabihii aan soo dhigannay wax ka mida ah ayuu macduufu calayhigu noqon karaa markaan idhaa jaaa muxammadun wa caliyun tusaalaha caligaasi waxa qasaba inuu icraabka ku waafaqo muxamedka hore oo hadduu marfuuc yahay uu marfuuc noqdo hadduu mansuub yahay uu mansuub noqdo hadduu majruur yahay uu majruur noqdo hadduu majzuum yahayna uu majzuum noqdo intaa waad ila fahanteen baan u malaynaya aadaadka macnihiisana waynu baranaynaa amaa muxamedka hore jaaa muxamedun wa caliyun muxamedkaa icraabkiisa ma baranayno waayo muxamedkaa waxaa la icraabaa kolba hadalku wuxuu u baahan yahay hadda maxaa laga dhigayaa jaa muxamedun wa caliyun markaan idhaa faacil baa laga dhigi oo faacilnimu halkaa ugu jiraa haddaba culima waxaynu doonaynaa saddexdaa qodob ee arkaanta ah inaynu ogaanno ama inaynu baranno baabkan cadafki ihi asmaada wuu galaa oo asmaada waa laysku cadfaa afcaashana wuu galaa oo afcaasha waa laysku laakiin xuruufta ma galo laba xarafoo laysku cadfaya af carabiga ma jiraan bal aynu sheekheennu haddaba siduu uga hadlay aynu u soo degno wa atbacuu way raaciyeen almacduufa macduufka waxay raaciyeen bilmacduufi calayhi macduufu calayhigiisa ayay raaciyeen fii icraabihi icraabkii afarta ahaa ayay ku raaciyeen almacruufi ee la yaqaanay icraabka afarta ah ayuu macduufku macduufu calayhiga ku waafaqaya waxay ka dhigan tahay macduufu calayhigu hadduu marfuuc yahay macduufku marfuuc buu noqon hadduu mansuub yahay mansuub isla noqon hadduu majruur yahay majruur bay isla noqon hadduu majzuum yahayna majzuum bay isla noqon icraabkii afartaha waad ila fahanteen nakirada iyo macrifada sow cashirkeennii shalay ee nactiga ahaa ismay waafaqaynin cadafka hays iswaafaqaanna odhan mayno hays iskhilaafaan na odhan mayno si kastaa waa suurtagal waxa dhici kara macduufka iyo macduufu calayhigu macrifo inay wada yihiin sida jaa muxamedun wacaliyun waxaa kaloo dhici kara macduufka iyo macduufu calayhigu nakire inay wada yihiin sida adoo yidhaahda jaaa rajulun wamra'atun oo kale waxa dhici kara macduufka iyo macduufu calayhigu inuu midina macrifo yahay midina nakiro yahay ayaa dhici karta kolkaa xagga macrifada iyo nakirada hay iswaafaqaan marnaba odhan mayno way iswaafaqi karaan wayna iskhilaafi karaan waa xagga macrifo iyo nakirada xagga labka iyo dhadiga shalay soo iskuma waafaqaynin oo nactigu muxuu isla noqonayey sifada iyo mawsuufku ama lab bay isla ahaayeen ama dhadig isla ahaayeen laakiin halkan macduufka iyo macduufu calayhigu ama ha waafaqaan oo lab ha isla noqdaan ama dhadig ha isla noqdaan ama ha iskhilaafaan oo jaaa rajulun wamra'atun kaga dhig lab iyo dhadigna wakaa cashirkeennii shalay tole aan soo dhiganayni ifraadka iyo taniyada iyo jamaca soo ismayn waafaqaynin sifada iyo mawsuufku markuu nactigu xaqiiqiga yahay halkan waxaynu leenahay ama mufrad ha isla noqdaan ama musane ha isla noqdaan ama jamac ha isla noqdaan ama haba iskhilaafaanoo ha kala duwanaadaan oo midna mufrad ha noqdo sida jaaa wa warajulaani midna musane ha ahaado rajulaani waa macduuf waana musane muxamedkuna waa macduufu calayhi oo waa mufrad keliya waxaa baabkeennan cadafka ah lagama maarmaana ardayay icraabka inay iska waafaqaan macduufka iyo macduufu calayhigu intaa waad ila fahanteen wa atbacuu waxay raaciyeen almacduufa la cadfaha waxay raaciyeen bilmacduufi calayhi macduufu calayhi lagu cadfaha ayay raaciyeen macduuf waa la cadfe macduufu calayhina waa lagu cadfe lagu cadfe fii icraabihi icraabkii ayay ku raaciyeen icraabkii almacruufi la yaqaanay wa tastawi waxa siman wa tastawi waxa sinaanaya al asmaa'u asmaada iyo waalafcaalu ficilada fii itbaaci kullin mid kaste raacintiisa milahu isagoo kale la raaciyo way ku siman yihiin sheekhu halkan wuxuu inoo sheegayaa cadafku inuuna asmaada u gaar ahayn afcaashana u gaar ahayn ee asmaada iyo afcaashu inay u siman yihiin kolkaa mas'aladan way ku kala duwan yihiin cadafka iyo sifadu sifadu cashirkeennin shalay bay ahayde iyay ku gaar sifadu marka wax la tilmaamayo asmaada oo qura ayay sifadu ku gooni ahayd oo asmaadunbaa la sifaynayey amaa baabkeennan maanta aynu marayno ee cadafka ah waxaynu leenahay cadafku asmaada ku gooni maaha afcaashana ku gooni maaha way u siman yihiin laakiin marka ismi ismi lagu cadfayo ama ficil ficil lagu cadfayo wayna dhacdayoo waxa kaloo la arkay laba kala duwan oo laysku cadfayo laakiin ma farabadna in ismi iyo ficil kala duwan laysku cadfo waa la arkay oo ilaahay waa ka suuratu lcaadiyaat ku leh waalcaadiyaati dabxan faalmuuriyaati qadxan faalmugiiraati subxan faaharna bihi naqcan faaharnadaasaan ujeedaa faaharna waa ficiloo ficilkaasi wuxuu ku cadfan yahay ilan xarfulcadafku waa fa'de ismigan ka horreeyuu ku cadfan yahay sifaadka ah sifaadkan ka horeeya ayuu ku cadfan yahay wa tastawi waxa sinaanaya alasmaa'u asmaada iyo walafcaalu afcaasha ayaa sinaanaysa fii itibaaci kullin mid kaste raacintiisa milahu isagoo kale la raaciyo marka ismi ismi lagu cadfayo ama ficil ficil lagu cadfayo waa loo siman yahay in yucdaf haddii layskugu cadfayo bilwaawi wow haddii layskugu cadfayo wow baa layskugu cadfaa wowga marka layskugu cadfo macnaha wowga maxaynu nidhi marka wow layskugu cadfo macnaha wowga maxaynu ku tilmaannay waa muطlaquljamac baa la yidhaahdaayo xukunkan in la wada leeyahay uunbuu sheegayaaye inooma sheegaya in la kala hor sameeyey xukunkan iyo in mar qura meel qura lagu wada samaynayo toona waa la kala hor sameeyeyna ma aha meel qura lagu wada samaynayaana ma aha walfaa'i fa haddii layskugu cadfo fa'da macnaheegu waa maxay haddaan jaaa muxamedun facaliyun idhaahdo oo ereyga caliya markaan cadfayo fa'an isticmaalo muxuu macnihii noqday markaa waa tartiib maca tacqiib tartiib weeyaanoo macduufu calayhiga horraynaya macduufkuna wuu dambaynayaa tacqiibna uu ku jiraayo waa degdeg degdegaana waxaynu ku soo macnaynay kullun bixasadihi baynu soo nidhi ow haddii layskugu cadfo ereyga ow ah owdu markay xarful cadaf tahay sideed macno ayay leedahay afar macno bacdaalkhabar bay faa'iidaysaa afar macnona bacdaalinsha ayay faa'iidaysaa waxaa ka mida macaanida owda shakiga marka wax la kala garan la'yahay waxaa ka mida macaanida owga atashkiik marka cid laga shikisiinayo qof baa la doonaya in laga shikisiiyo shaki lagu abuuro ow baynu isticmaali markaa ilan qof baynu ka shikisiinaynaaye waxa ka mida sidaynu ognahay tashkiika marka la isticmaalayo waa min asaaliibi dacwa qaabka dacwadda loo gudbiyo weeyaan waayo nebiyullaahi moxamed ayuu ilaahay ku soo dejiyey wa inna ow iyaakum la calaa hudan ow fi dalaalin mubiin wa inna ow iyaakum gaaladii baa lala hadlaya maxaa lagu leeyahay markaa inna annaga haddaanu nahay muslimiinta ow iyaakum ama idinka haddaad gaaladii tihiin ayaa la calaa hudan hanuunsan ow fii dalaalin mubiin ama baadicad ku dhex jira war ama annagaa hanuunsan ama idinkaa hanuunsan ama annagaa baadi'a ama idinkaa baadi'a markaad ka gaalka asaa ula hadasho wuxuu ogaanayaa inaad u ogoshahay wax wuxuu is odhanayaa waa intaasood ka garheshaabee dee la dood marka uu dooda ku soo hor fadhiisto ayaa adiladii aad haysay aad u dhiibaysaa hadduu isagu kolkaa xaqa raaci waayo ka dhegaysanaya xaqa raacaya ka isaga dhegaysanaya ayaa xaqa raacaya kolka asaaliibta dacwadda ayay ka mid tahay waxaan laguu ogolayn inaad adiguni tidhaahdo anuunbaa saxan haddaad qofka markaa dacwad ugu baaqaysid aad tidhaa anuunbaa saxan adna baadil baad ku jirtaa isna sidaasi ka midunbu kuugu jawaabi laba qof oo murmayuun murmayuunbaad tihiin laba qofoo doodaya waxaa la yidhi doodu hadday dhex marto qof aqoonle iyo qof aan aqoon lahaynna inta badankaan aqoonta lahayn baa badiya saa ma og waayo haddaad aqoon leedahay adigu dee hadalkaagu wuu xadidan yahay oo aayaddanaa ku celinayso xadiidkanaa ku celinayo runtaa ku celinayso alla allakabaqaa ku xidhxidhaya oo hadalkaagu waad aragtaa uu xadidanyo ka aad qaadanayso waad ka fikiraysaa war waa sidee laakiin kuwaan fikirayn ka warranoo sida daad kuu sii daynaya dhinacuu doono u jeedinaya balka warran waa khatar imaamu shaafici uu ka hadloo wuxuu yidhi maa maaraanii jaahilun ilaa halabanii yuu yidhi wamaa maaraytu caaliman ilaa halabtuhu wuxuu yidhi nin jaahilihi ilama doodo hadduu ila doodase inuu iga adkaaday baa la moodaa bu yidhi xasba daahir qof aqoon lana lama doodo bu yidhi haddaan la doodo waxa bannaan meel baan dhigaa buu yidhi kolka waxaan u jeednaa markaa macnaheega asaaliibta dacwadda ayay kamid tahay inaad qofka aad tusiso xaqu halkuu yaalluun in loo jeedo ee cid gaara in la raaco inaan loo jeedin ownuna waa markaa markay xarfu cadafka tahay wa am haddii layskugu cadfo ereyga am ihi mucaadalo wax la yidhahaba ayay faa'iidaysaa almucaadala mucaadaladu waa isku beeg ama isku raran ama isku dhigan weeyi laba shay oo isku rarmaya ama isku dhigmaya weeyi waxaad odhanaysaa a caliyun cindaka am cumaru kolkaa am tukanay ku xigto iyo hamsuhu kuu ku xigo ayaa isku beegmaya ama isku rarmaya ama isku dhigmaya a caliyun cindaka am cumaru macduufku waa kee markaa a caliyun cindaka am cumaru markaan idhaa cumar baa macduufa macduufu calayhiguna waa kee cali baa macduufu calayhi aadaatulcadafkuna waa maxay am amtani waxaa mucaadalo loogu bixiyey laba shay oo isku rarmo isku dhigmo ayay dhexdooda dhacdaa waa caligaa iyo cumarkaa laga yaabaa saaxiibtinimo inay ka dhaxayso laga yaabaa cadownimo inay ka dhaxayso amta mucaadala loo yaqaanaa markaa almucaadala wa uma gabaygeenna waxa qoran wa waummaa baa qoran alif baa ku taagan alifkaasi waa gabayga dartiiyo uma baa loo jeeda waumma ereyga ummaa ah ayaa isna xarfulcadaf noqda macnaha uu faa'iideeya waa maxay uma markay xarfulcadaf tahay waa atartiib maca taraakhi waxay ka dhigan tahay macduufu calayhigaa horaynaya macduufkuna wuu dambaynaya wakhti dheerna wuu kala dhaxaynaya muddadaa dheerna dee degdegii un wax ka baxsan baa loo jeedaa jaa caliyun fa uma cumaru baad odhan uma cumaru uma cumaru intaa kadib in badan kadib ayuu cumar yimid xataa haddii layskugu cadfo xataadu qaayo ayay faa'iidaysaa waxaad odhanaysaa jaaa alxujaaju xata almushaatu baad odhan xujaajtii way yimaadeen xata almushaatu kuwii lugaynayeyna dhaho kolka yaa macduufa markaan jaaa alxujaaju xata almushaatu idhaahdo almushaatu baa macduufa yaana macduufu calayhiya alxujaaju baa macduufu calayhiya aadaatulcadafkuna waa ayo aadaatulcadafku waa xataada icraabka isku waafaqeenna waa rafco wa bal oo kale bashu idraab bay faa'iidaysaa markay xarafulcadaf noqonayso idraabku waa icraadoo waa jeedsi waa hadalkii hore oo kale ayaad ka jeedsanaysaa markaasaad dib ugu jeedsanaysaa hadal kale oon lagaba warhaynin kolkaa macduufu calayhiga oo ka hori ihi wuxuu iska noqonayaa sidaynu ognahay nisyan mansiyan buu iska noqonayaa haddaba ereyga bal ihi waxay daba dhacdaa nefyi ama nahyi ama iijaab ama amar afartaasay bashu daba dhacdaa nafyiga way daba dhacdaa nahyigana way daba dhacdaa iijaabkana way daba dhacdaa nahyigana way daba dhacdaa amarkana way daba dhacdaa nafyi iyo nahyi hadday daba dhacdo amta bal waxa lagu macneeyaa isbaatu lxukmi limaa qablahaa xukunka waxaa iska yeelanaya marka nafyiga iyo nahyiga ka ka horeeyaa iska yeelanaya bal ka ka horeeya macduufu calayhigaah xukunka oo ficilka meesha yaalaah waxa iska yeelanaya ka bal ka horeeya ayaa iska yeelanaya oo macduufu calayhiya ah hadda xukunkanan ka hadlayaa waa ficilku waa manfiye nafyinta ficilka ka ka horeeya macduufu calayhigaa loo diidan yahay ama waa nahyi e nahyintan ficilka waxa loo diidan yahay macduufu calayhiga ama macduufka bal ka dambeeya kaa waxa loo diidan yahay wax ka soo hor jeeda isaga loo ogol yahay bal maalan hadda eeg tusaale aan ku hadal eh hal tusaale ayaynu isticmaalaynaayo waxaan ku idhi laa tadrib caliyan bal cumara ayaan ku idhi bal hadda bal u fiirso laa tadrib caliyan bal cumara waa maxay macnaheegu markaa laa tadrib ha garaacin caliyan cali ha garaacin bal cumara cumar garaac eeg caligiina waxaa la leeyahay ha garaacin oo xukunkii meesha yaallay oo nahyu darbiya ayuu caligii yeelanaya waa la diidanya in la garaaco cumarka dambe bal ka dambeeyana garaac la'aanta waxa ka soo hor jeeda nahyiga garaaca wax ka soo hor amara ayuu yeelanaya garaac baa lagu leeyay idrib baa u qadarnaanaya markaa isaga laa tadrib caliyan bal cumara halkaa eeg amar baa ugu jira cumarka idrib cumara wey cali ha garaacine cumar garaac kolka caligii wuxuu yeeshay nahyigii darbiga oo xukunkii meesha yaallay ah cumarkii dambana kaa didkii buu yeeshay oo amarkii darbiga ayuu yeeshay waa markay bacda nahyi dhacdo haddii ay maalan ay dhacdo bacda nafyi hadday dhacdo waa maa jaaa muxamadun bal cumaru macnuu waa maxay markaa maa jaaa muxamedun bal cumaru maa jaaa muxamedun muxamed ma imanin weeyi muxamed ma imanin markaan maa jaaa muxamedun idhaahdo muxamedkaasi waa macduufu calayhigii bal cumaru cumar baa yimid bay noqonaysaa kolkaa muxamedka hore macduufu calayhiga ah xukunkii meesha yaalay ee nafyulmajiiga ahaa buu yeelanaya muxamed ma imanin buu noqonaya macduufka dambana cadamulmajii'a wax ka soo horjeeda jeeda oo isbaatulmajii'a buu yeelanaya maa jaaa muxamedun muxamed ma iman bal cumaru cumar baa yimid cumarkani imaatin buu yeelanaya ka hore waxa loo sugay oo imaatin la'aanta wax ka soo hor oo imaatin ah bal haddaba culimi horta axkaamteeda sidaas ayay u shaqaysaa ama luga alcarabiya marka ay bal shaqaynayso sidaa ayay u shaqaysaa waxaanan kuu sheegayaa madaahibku way isku khilaafeen bal xagga fiqiga marka la marayo bal axkaamta balkaaga tacalluqda ogow inayna madaahibku imaamu shaafici iyo a'immadu inay isku hayaan ogow oo aragtiyo kala duwan ayaa bashaa laga yeeshay xagga fiqiga marka la joogo way war badan tahay markaa walaa kelmadda laa oo kale ayaa iyaduna xarfulcadaf noqonaysa laa laadu waxay dhacdaa amarka iyo iijaabka dabadood waa itifaaqan nidahana way daba dhacdaa sida raajixa ah yabna akhii labna cammi baad odhan walaalkayow in adeerkayse maya eg yabna akhi labna cammi kolkaa marka laada aan doonayno sida xoogga badan iijaabka way daba dhacdaa oo waxaad odhan jaaa caliyun laa cumaru jaaa caliyun laa cumaru cumarkaasi waa macduufkii caliga horena waa macduufu calayhigii aadaadkuna waa laada haddaba laadaasi waa bacda iijaabin jaaa caliyun laa cumaru waxaa kalay daba dhacdaa bacda amar idrib caliyan laa cumara labadaa dariiqbaa culimada mutafaqa agtooda laada marka la isticmaalayo labadaa dariiqbaa ayaa mutafaqa oo la og yahay waa laadu marka aynu isticmaalayna ama waxay laadu ku tustaana waa nafyu lxukmi camaa bacdaha wa ihbaatuhu limaa qablaha eeg laadu amaa bacda nahyin bacda iijaabin ha dhacdo amaa bacda amrin ha dhacda e waa nafyu xukmi waxa weeyi ay inoo faa'iidaynaysaa nafyulxukmi camaa bacdaha waa macduufka hadda amaa bacdahaagaasi waa macduufka macduufka ayaa loo diidan yahay xukunka wa ihbaatuhu limaa qablahaa xukunka waxaa loo sugayaa macduufu calayhiga bal iijaabka tusaale ka keen laa xarfulcadafa oo bacdaliijaab dhacday waxaan odhanayaa jaaa muxamedun laa caliyun haddaan jaaa muxamedun laa caliyun idhaahdo muxamedka macduufu calayhiga waxaan u sugayaa imaatinkii jaaa muxamedun baa yimid weeyi caligana waxaan u diidayaa imaatinka laa caliyun calise ma imanin kolka waa ibaat lxukm nafyu lxukmi camaa bacdaha ka macduufkaa waa loo diidan yahay xukunka wa ihbaatuhu limaa qablaha ka ka waa loo sugaya haddaad doonto waxaad tidhaahdaa ihbaatu lxukm limaa qablahaa wa nafyuhu camaa bacdaha waa isla miduun wax ku kala duwan yihiin maleh cibaaradun baan isdaba mariyey laaduna culima xarfulcadaf bay noqotaa laakiin iyaduna waa xarfulcadafoo nafyiga iyo nahyiga labadaa si ay u daba dhacdaa nafyi iyo nahyi si toos istidraag bayna faa'iidaysaa istidraagu waa hadalkii aad sheegtay oo wax laga soo reebayo ama laga soo daba tuurayo ayaa istidraag la yidhaahdaa kelmadda imaa awaata u dambaysee sheekheennin iyo ajruumiguba cadaf bay moodeen culimmada runtii ahlu taxqiiqa oo dhani waxay caddeeyeen inayna xarfulcadaf ahayn maaha xarfulcadaf odhan mayno waa xarfulcadaf xarfulcadaf maahee waa xaraf aan xarfulcadaf ahayn sida la og yahay xarfulcadaf maaha wa atbacuu waxay raaciyeen almacduufa macduufka waxay raaciyeen bilmacduufi calayhi macduufu calayhiga ayay raaciyeen fii icraabihi icraabkiisii ayay ku raaciyeen almacruufi ee la yaqaanay wa tastawi waxa sinaanaysa al asmaa'u asmaada iyo waalafcaalu ficilada ayaa sinaanaya fii itbaaci kullin mid kaste raacintiisa mislahu isagoo kale la raaciyo in yucdaf haddii layskugu cadfo bilwaawi wow haddii layskugu cadfo walfaa'i fa haddii layskugu cadfo ow haddii layskugu cadfo wa am haddii layskugu cadfo wa humma haddii layskugu cadfo xataa haddii layskugu cadfo wa bal haddii layskugu cadfo walaa haddii layskugu cadfo walaakin haddii layskugu cadfo imaa haddii layskugu cadfo ereyga imaa ihi muttafaq laakiin tusaalihii unbaa inoo dhiman ka jaa'a zaydun zayd ayaa yimid uma camrun intaa kadib in badan ayuu haddana camar yimid yaa macduufa haddaba jaaa zaydun uma camrun markaan idhaahdo camar baa macduufa yaa macduufu calayhiya zayd baa macduufu calayhi yaa aadaatulcadafa uma ayaa aadaatulcadafa icraabkay isku waafaqeen waa maxay rafcay isku waafaqeen ma ismiba mise waa ficil mise way kala duwan yihiin waa ismi bay isla noqdeen wa akrim maamuus zayda ninka zayd la yidhaahdo wa camran iyo ninka camar la yidhaahdo birliqaai kulanka iyo walmudcami cuntadaba ku maamuus zayd iyo camar labadaa nin aad bay uga dhex shaqeeyaan ka waxgaraaca ma taqaaniin ortaya yaa wax garaaca zayd baa wax garaaca yaa la garaacaa camarna waa la garaacaa cilmi ku jira garan mayno zayd iyo camar way isgaraacaanuun haddaad tusaalaha keento camar baa wax garaacayaba odhan maysid ragga qaarkood baa yidhi sababta camar loo garaacayaa wow yar buu xaday bay yidhaahdeen yar ayuu xaday bay yidhaahdeen marka camar la qodayo maaaseel maxaa la qoraa wow yar baa lagu daraa sow maaha sababta loo garaacayaa wow yar buu xaday bay yidhahdeen markaa wa akrim maamuus zaydan zayd maamuus wa camran camarna maamuus biliqaa'i kulantida iyo walmadcami cuntadaba ku maamuus haddaba yaa macduufa zaydan wa camran markaan eego macduufku waa kee camran baa macduufa yaana macduufu calayhiya zaydan baa macduufu calayhiya yaa aadaatulcadafa wowga waa camran ku jira ayaa aadaatulcadafa icraab maxay isku waafaqeen nas bay isku waafaqeen ma ismi bay ka socdaan mise ficil ismi biliqaa'i walmadcami ereyga biliqaa'i a gabayga dartii baa hamsihii loo jaray waa biliqaa'i oo kasra sita iyo walmadcami markaan biliqaa'i walmadcami idhaahdo yaa macduufa yaa macduufa almacami baa macduufa yaa aadaadkiiya wowga walmacami ku jira yaa macduufu calayhiya ereyga alliqaa'a icraabkay isku waafaqeenna jarbay isku waafaqeen wa fi'atun guruub lam yaakuluu cuntadii mayna cunin ow yaxduruu ama maba soo xaadirin meesha xataa yafuuta ilaayuu tago ow yazuulo ama uu zuulo almunkaru munkarkii meesha munkarku joogo dee layskuma tago wuxuu ku yidhi sheekhu guruubidiloo waxa jira meelaha munkarka lagu hayo aan waxna ku cunin teginna ilan haddaad tagtood wax ku cuni weyda iyada lafteedaa ah khatarahe mana tagaan waxna kuma cunaan buu yidhi meelaha munkarka lagu hayo munkarka xumaha meelaha lagu hayo haddayna u tegin inay munkarka soo zuuliyaan oo ay dee dadka soo waaniyaan kamaba ag wareegaan buu kuhi guruub wa fi'atun guruub lam ya'kuluu mayna cunin ow yaxduruu amase maba xaadirinba halka ayaa macduufa ficilka yaxduru baa macduufa yaa macduufu calayhiya ficilka ya'kulu baa macduufu calayhiya yaa aadaatulcadafa owda ayaa aadaatulcadafa icraabka ay isku waafaqeenna waa maxay yaakulu iyo yaxduru jasmay isku waraa ilaynlan baa ka horraysa lam yaakuluye jasmay isku waafaqeen labadaba calaamatuljasmoogu waa maxay xadfunnuun ma ismi bay ka socdaan mise ficil bay ka socdaan ficil bay ka socdaan mudaarica xataa yafuuta ilaa yuu tago waa munkarkii ow yazuulo amase uu zuulo almunkaru munkarkii halkan xataa yafuuta ow yazuulo almunkaru halkanna macduuf iyo macduufu calayhi kalea ku jira yaa macduufa xataa yafuuta ow yazuula almunkaru yazuula yaa macduufa yaana macduufu calayhiya yafuuta yaa aadaatulcadafa owda ayaa aadaatulcadafa icraabka isku waafaqeenna nas bay isku waafaqeen ma ficil baa mise waa asmaa ficilay ka socdaan halkaa culima waxaynu kaga baxnay cadafka sheekhu intuu ugu talagalay inuu soo yaro inala eego ayuu bartaa ku dhammeeyey halkanna waxaynu eegaynaa baabu tawkiid weeyaanoo tawkiidkii ayaynu halkanna yaro taaban doonaa biidni illaahi tacaala erayga tawkiida marka luqadda la doonayo saddex dhawaaq buu leeyahay mar tawkiid wowgaasaa loogu dhawaaqaa marna ta'kiid hamse abaa loogu dhawaaqaa marna taakiid alifa baa loogu dhawaaqaa saddexda dhawaaq waxa ugu wanaagsan kan inoo qoran ee wowga ah waayo luqadda qur'aanku ku soo degay weeyi walaa tanqudu alaymaana bacda tawkiidiha tawkiidkaa wowga qur'aanka ayaa inoogu qoran oo qur'aankaa ku yimid kolka tawkiidkaa ugu wanaagsan haddaba ereyga tawkiidka la odhanayo waxaad ogaatiin laba macno ayaa tawkiidka luqada loo isticmaalaa mid waxa weeye tawkiid markaad maqasho baabkaa looga jeedaa tawkiid maxaa looga jeedaa marka mar baabkaa looga jeeda baabu tawkiid baaba layidhaha baabkii tawkiidka waa baabkan wax lagu adadkaynaya mar tawkiidka lagu idlaaqaa marna ereyga tawkiida waxaa lagu idlaaqaa ka wax adkaynaya ayaa lagu idlaaqaa ka wax adkaynaya waayo meesha laba erey baa wada jooga sidaynu horey u sheegnay labada erey wada joogaa waa maxay waa mid muakida oo wax adkaynaya kaafkaa la kasriyaa muakid baa la waa mid muakida oo wax adkaynaya iyo mid muakada kaafkaa la kordhigaa muakad ah oo la adkaynayo laba erey baa meesha wada joogaya baynu halkan arkaanta uu yeelanayaa waa laba waa adkeeye mu'akid baa la odhan ama tawkiid laba magac buu leeyahay adkeeyuhu markaa ah. ka wax adkaynayaa laba magac buu leeyahay labada magac midi waa mu'akid oo kaafkaa la kasrin midna waa tawkiid labada magac buu yeelanaya mu'akid iyo tawkiid midna waa la adkeeye oo waa ka xagga hore yaalla mu'akad baa la odhanaya mu'akad oo kaafka ayaa la kordhigaya haddaba cashirkeennan maanta waxaynu ku baran doonnaa biidni illaahi tacaala waa muakidka ka wax adkaynaya ayaynu axkaamtiisa baranayna ka wax adkaynaya ayaa la doonaya axkaamtiisa inaan baranno laakiin maaha muhimadeennu ka la adkaynaya inaynu baranno ma aha waayo ka la adkaynaya maxaynu u baran weynay ka la adkaynaya xasba xaajati lkalaam buu culima icraabnaanaya ka la adkaynaya muxuu icraabnaanayaa baynu nidhi xasba xaajat lkalaam waxaa dhici karta inuu marfuuc yahay mubtadaah waxaa dhici kara inuu khabar yahay waxaa dhici kara inuu faacil yahay waxaa dhici kara inuu mafcuulun bihi yahay waxaa dhici kara inuu dee waxyaabo badan inuu majruur yahay inuu mud waxyaabo badan buu iska noqon karaa culimo koo la adkaynayo icraabkiisa looma baahna mu'akadku icraab ma aha laakiin mu'akidka ayaynu u baahannahay icraabkiisa inaan baranno haddaba baabkan tawkiidkiihimaasmaaduu ku gaar yahay mise afcaashuu u gaar mise labadaba wuu wada galaa maxaynu odhanaynaa baabu tawkiid markaan ka warbixinayno ma asmaadu u gooni yahay baynu nidhaahnaa mise afcaashu u gooni yahay baynu nidhaahnaa mise labadaba uu wada gelayaa baynu dhahnaa waxaynu ogaanaynaa tawkiidka labaa loo qaybinayaa tawkiidka lafdi iyo macnawi baynu u qaybini maxaa tawkiidka loo qaybinayaa tawkiid lafdiya iyo tawkiid macnawiya ajruumigeennii wuu ka tegay lafdiga inaad ogtiin mooye macnawiga oo qura ayuu ajruumigu inoo dhigay berigii dhoweyd laakiin tawkiidku lafdi iyo macnawi buu u qaybsamaa labadaba sheekhu wuu inoo qorayaa isagu ballanqaadkiisii ayuu ka dhabeeyey wazidtuhu fawaa'idan bihalghina mutammiman liaalib labwaabi mutamiman mutamiman liqaalib alabwaab baabashii ajruumigu uu bartanka kaga tegey ama uu dhammaystiri kari waayey baabashii anaa dhammaystiraya buu ina yidhi waa ballanqaad dhab a ah weeyaan wuuna sheekhu kaga dhabeeyo waa kanoo baabkanba uu inoo dhammaystiray haddaba tawkiidku lafdi iyo macnawi buu noqdaa tawkiidka lafdigaa aan kuu yar taabto waa kelmadoo lagu celceliyo uun waxay dooni ha noqotee iyadun ku celceli haddii jaaa qad jaaa muxamadun waa arkaysaa qad jaaa muxamedun waa imise qad jaaa muxamedun waa imise erey waa saddex qad ah iyo ereyga jaaa ah iyo ah. xarafka tawkiidi aan ku idhaha qadda ah maxaad odhan ku celceli qad qad jaaa muxamedun haddaan ficilka tawkiidi ku idhahna jaa'adun ku celceli maxaad qad jaaa jaaa muxamedun haddaan muxamedka ismigaa ah tawkiidi ku idhaana isagun ku celceli maxaad odhan qad jaaa muxamedun muxamedun haddaan jumlada tawkiidi ku idhaana jumladoo dhan soo laba celi maxaad odhan qad jaaa muxamedun qad jaaa muxamedun horta tawkiidka lafdiga ah icaadatu lafdi alawal bicaynihi ow bimuraadifihi baa la yidhaha maxaa la yidhahdaaba inaynu tawkiidka eh, lafdiga ah icaadatu lafdi alawal bicaynihi ow bimuraadifihi waa lafdiga horeo sidiisa loo soo celiyo cayntiisa ama kula macnaa la soo celiyo waa tawkiidka lafdiga ah tawkiidka macnawigiihi alfaad kooban buu leeyahoo isagu waxa wey ereyga kullu ah jaaa alqawmu kulluhum ereyga naf ah jaaa nafsuhu ereyga cayn ah jaaa caliyun caynuhu ereyga kilaa iyo kiltaa ah jaaa arajulaani kilaahumaa jaa'at ilbintaani kiltaahumaa waxyaabaha iyo ajmacuun iyo tawaabicdii oo abtac iyo abtac iyo agtac ahayd intaasaa tawkiid macnawiyana la odhan doonaa haddaba culima labada tawkiid tawkiidka laf iyo tawkiidka macnawiga ah haddama ila socotiin tawkiidka lafdiga ah iyo tawkiidka macnawiga ah. soo si fiican ilama socotiin tawkiidka lafdiga ah iyo tawkiidka macnawiga ah labadaa tawkiid macnawigu asmaadu ku gooni yahay ficilka ma galo xuruuftana ma galo tawkiidka macnawigu yuu ku gooni yahay baynu nidhi asmaada welibana asmaadana wuxuu kaga sii gooni yahay qaybta macrifada ah sida ay basriyiintu qabaan kuufiyiintuna waxay idhahdeen war nakiradana wuu galaa ayay taagan yihin maxamed ibnu maaligna u dhexdhexaadiyo wuxuuba yidhiba wa in yufi tawkiidu mankurin qubil war hadduu macno samaynayo uu faa'iido leeyahay ha layska aqbale naga daaya culimo tawkiidka macnawigii asmaadu u gooni yahay baynu nidhi basriyiintu welibana asmaada macrifada ah bay ku qaydeen oo nakiradiibay meesha ka saareen tawkiidka lafdigiihina kelmadda saddexdeeda qayboodba uu galaa ismiga wuu galaa oo ficilka wuu galaa oo xarafka wuu galaa bal hadaba ila eega wajaizun mid bannaan weeyi filismi ismiga dhexdiisa an yu'akkada in la adkeeyo ayaa bannaan ismiga horta in la tawkiidiyaa way bannaan tahay filismi buu ina yidhi maxaa inaga baxay qaydkaa ah filismiya filismi maxaa inagaga baxay ficil iyo xaraf lama tawkiidiyo markaa macnahoogu wey tawkiidka aan la tawkiidinayn waa kee waa tawkiidka macnawigaa macnawigubuu sheekhu bilaabay markaa wa jaa'izun jaa'iz weeyiyo mid bannaan filismi ismiga dhexdiisa an yu'akada in la tawkiidiyo sheekhu ereygan jaa'izuna waxbuu inoogu faa'iideeyey jaa'izun kelmad marka la qorayo u fiirsada ujeedday ugu jirtaa meeshe wa jaa'izun sheekhu wuxuu inoo faa'iidaynayaa horta tawkiid waajibihiba inuuna jirin af carabiga markaad ku hadlayso hadalka aad ku hadlayso tawkiid waajibihi ma jiro ogow ama haddaad doonto tawkiidkaba iska daa weligaa intaad hadal samayso ood hadal idil qorto tawkiidkunka ilaasho hadalkaah waad samayn kartaa inaad haddaadan tawkiidka aqoonin igaba dhee ku hadli maayo hadal tawkiid watee waayo dee tawkiidka maba aqaan waajibkuma meeluu waajibaaba ma jirto tawkiidku wa jaa'izun buu kolkaa waa ishaaro inuu tawkiidku sidiisa jaa'iz yahay baa laynoo sheegayaa filismi ismiga dhexdiisa an yu'akada in la tawkiidiyo tawkiidkii jaa'is buu noqonayaa fa yatbacu wuu raaci almu'akidu kaafkaa kasrisan almu'akidu ka wax adkaynayaa almu'akada ka la adkaynayo ayuu raaci mu'akidka kaafka markaan kasriyo ka wax adkaynaya ayuu raacayaa markaa mu'akadka oo ka la adkaynaya ayuu raaci xaguu ku raacayaa fii awjuhi alicraab icraabka wejiyadiisuu ku raaci icraabka wejiyadiisii waa saddex hadda saddexda ilan tawkiid macnawiyuu bilaabaye icraabka wejiyadiisii waa saddex waa rafcihii iyo nasbihii iyo jerkiibuu ku raaci wa tacriifi macrifanimadana wuu ku raaci wa tacriifi macrifanimadana wuu ku raaci markaynu nidhaahno wa tacriifi macrifanimuu ku raaci maxaa inaga hadhay ereygaa wa tacriifiya maxaa inaga baxay nakiranimadii baa inaga baxay oo waa kay basriyiintu yidhahdeen nakirada lama tawkiidiyo sheekhu buu raacay markaa haddaba tobankii qodob ee sifada aynu ku soo dhigannay owjuhulicraabkii saddexda ahaanbay isku waafaqayaan macrifiyo nakirana macrifuunbay isla ahaanayaan amaa ifraad iyo taniye iyo jamac iyo tadki waxyaabihii kale baddii kale looma baahna wa jaa'izun jaa'iz weeyi filismi ismiga dhexdiisa an yu'akada in la tawkiidiyo fa yatbacu wuu raaci almu'akidu ka wax adkaynayaa almu'akada ka la adkaynayo fii awjuhilicraabi icraabka wejiyadiisa ayuu ku raaci wa tacriifi macrifanimadana wuu ku raaci laa munakarin laa munakarin halkaa munakarin kaafka maynoo fatxiyey mise wuu inoo kasriyey bal hadda u fiirsada laa munakarin markuu leeyahay wuu wuu inoo kasriyey so maaha laa munakirin munakirkii laa munakarin laa munakarin nakirannimadase maya weeyi kaafka inoo laa munakarin nakiranimadase maya weeyi eeg wa tacriif ya sowma fadxisna fadxaha inoo daaya eeg waxaan uga jeedaa een u fadxinayaa munakirka waxaan eh, munakirka aan u diidanaya kaafka in la kasriyo ereyga la munakirin wuxuu ku cadfan yahay tacriifkan ka horeeya tacriifku saw masder ma aha waa masder khayru miimiya munakarka masder miimiya ka dhiga markaa sida ay labadii baab laba masder inoogu noqdaan mas'alada ardayga sarfiinuhun baa fahmaya laakiin laa munakarin nakiradiisa maya weeyaan oo fahuwa huwa nakiradu can mu'akidin eeg halkaa mu'akid kaafka waa in la kasriyaa halkaa ma haysaa can munakirin mu'akidinta kaafka uu iga fadxiyey fa nakiradu can mu'akidin mid tawkiidiya oo adkeeya khalaa wuu ka madhnaaday nakiradu sideedaba tawkiid ma wadato oo waa mamnuuc in la tawkiidiya basriyiintu waxay deliishanayaan markay leeyihiin tawkiidka nakiradu waa bannaan yahay boggan inaga soo hor jeeda ma haysaa bogga inaga soo hor jeeda bal hadda gabayga ku qoran eeg nin gabayaaca ah gabay tiriyo wuxuu yidhi yaa laytanii kuntu sabiyan murdicaan taxmiilunii dalfaau xawlan agtacaa idaa bakaytu qabalatni arbacaan idan adallu dahra abki ajmaca khalad baa ku jira oo kuntu sabiyan siin buu ka dhigay ma siinbaa sow siin kama dhigin saad u bedele kelmaddaasi waa sabiyo waa saade murdacan daadka wuu inaga kordhigee daadkana hoos dhiga oo murdican ka dhiga ninkani nin maaha wadaada nin sheekha ma aha waa nin waa nin aynu ku tilmaami karno dib jir carbeed inuu yahay ayaa gabayga tirinaya dee gabayga macnihiisa markaynu eegayna saas oo kale unbuu noqonaya macnaheega inan buuran buuran buur ayuu arkay inan aad u buuran buu arkay inantii buurnayd buu intuu ka hadhi waayey ayuu is war inantaaseed ugu dhowaataa markaasuu tamaniyo wuxuu yidhi intuu isla hadlay yaa laytanii kuntu sabiyan allamaan ilma yaroo caruura ahaada buu yidhi murdican oo naaska nuugaya taxmilunii miyay ixambaarsanaata buu yidhi addalfaa'u inantaa buurani xawlan sanad agtaca dhammaystiran sanadun miyay ixambaarta buu yidhi idaa bakaytu eg kaafkaa waa la kasriye waa khalad kaafkaa fadxiya idaa bakaytu idaa bakaytu markaan ooyana qabalatnii miyay idhunkato buu yidhi arbacan afar jeerun haddaan ooyana afar jeerun miyay idhunkato idan markaa adallu waxaan ahaan lahaa buu yidhi addahra sanadkaoo dhan abkii mid ooyaya ajmaca dhammaantii sanadkao dhan waan iska ooyi lahaa unbuu yidhi oohinta uma jeeda dhunkashada ayuu u jeedaa inagu gabaygan waxaynu u soo qaadannay ama shaykheennu gabaygan wuxuu u soo qaatay ardayo inaynu fahanno xawlan agtaca kuufiyiintu halkay deliishanayaan ereyga xawlan agtaca bal hadda eeg xawlan agtaca yaa tawkiida agtac baa tawkiida yaana ka la adkaynayaana waa ayo waa xawlan nakiray isla yihiin kolkaa basriyiintu shuduud bay ku xambaareen waxay dhahan wargabaygan oo kale waa shaade ha deliishanina oo luqa ahaan ha u daliishanina ha ku xambaarina luqadda bay yidhahdeen fa huwa ka munakarkee nakiradii ihi can mu'akidin mid adkeeya khalaa wuu ka madhnaaday nakiro lama tawkiidiyo wa lafduhu tawkiidka lafdigiisa almashhuuru caanka ah ee fiihi ku jira arbacun wa afar afar lafdibaa wax lagu tawkiidiyaa buu yidhi kitaabkeennii kale imisaan ku soo barannay mala ruuxulicraabkii baa inoogu alfaad badnaayo ilaa toddoba lafdi ayaynu ku soo barannay oo wada alfaadan tawkiidka ah nafsun ereyga naf'a baa lagu tawkiidiyaa nafsun ereyga naf'a luqa alcarabiya naf waxaa loo isticmaalaa mar nafta inagu jirta ayaa loo isticmaalaa oo hebel naftii ka baxday wa inaga nidhaa marna ereyga naf'a waxaa loo isticmaalaa dhiigga ayaa loo isticmaalaa gabayaagii ninkii samow al la odhan jiray waa ninkii ugu oofinta badnaa xagga ballanta samow al wuxuu yidhi tasiilu calaa xaddi suyuufi nufuusunaa walaysa calaa gayri suyuufi tasiilu kolkaa wuxuu leeyahay annaga dhiigga iyagu wuxuu ku daataa seefta caaradeeda uun annaga ma jira nin intuu gaboobo iska dhintaa reerka iyagaba kuma jiro buu yidhi nin intuu gaboobo dhintaa ama nin intuu xanuunsado dhintaa ragga iyagu waxay ku dhintaan buu leeyahay seef caaradeeduunbay ku dhintaan geesiyaal baanu nahoo raggaanu difaacna adduunkaanu difaacnaa buu doonayaa inuu yidhaah waa al ninkii la odhan jiray ballantan inaad ugu fiican buu ahaa waxaa taariikhda la og yahay inuu nini beri alaab u dhiibtay nin alaabta ninkii u dhiibtay nimanay cadow yihiin ayaa ku soo duulo alaabtii maqlay intay gaadh ka qabteen ayay yidhahdeen alaabtii ninka un baan doonaynaa waxba samow alow kugu falimayne mayne ninkaasi alaabtii kuu dhiibtayna sii wuxuu yidhi ma alaabtii laigu aaminay ayaan bixinaya ma bixinayo buu isna wuxuu lahaa sees weynoo albaabadiibuu hoosta ka xidhay mana jebin karayaan ka jebi isidhaana seef buu halkan haystaayo isagaa kaga horraynaya isagaa kaga horraynaya seef iyo waran buu halkan u hor waa loo geli kari waayey gurigiisii ciidankii wuxuu ku dul xeernaadaba wiilkiisii curdeed oo uwaadhsi ka yimid oo guriga ku soo socda ayaa ciidankii u soo galay ciidankii baa qabtay halkanay kala hadlayaanoo waxay ku yidhaahdeen samow alow haddaad alaabtaa keeni weydo uu ninkaasi kuu dhiibtay inankaagii curdeed baanu haynaayo waanu dilaynaa wuxuu idhi arrin laygu aaminay inaan bixiyo inankaygoo waayaa iga fudud dila buu yidhi inankayga inankiisii baa la dilay alaabtiina sidii buu ninkii ugu hayay ninka gabayga tirinaya weeyaan ee odhanaya tasiilu calaa xaddi suyuufi nufuusuna kolkaa naftu ereyga hadda nufuusuna tasiilu baa ka horeeya tasiiluna waa daadashada dhiigga fiqiga ma ku aragteen marka nijaasada laga warramayo nijaasada baktiga ilan baktigu nijaas baha soo maaha ilaa intii lasoo reebay mooyaane maa laa nafsa lahu saa'ilatun ma aragteen fiqiga maa laa nafsa waa maa laa dama weeye dhiig waxaan lahayn dhiig dareere waxa aan lahayn ayaa baktiga macfi lagu tilmaamaa dhiig dareere waxa ayaad odhanaysaa baktigii waa macfi quraanshadii yaraydiiyo duksigii iyo hadduu shaaha kaaga dhaca dee waad yar sidii xadiidku sheegay uu ku baktiyo laakiin bakti baa shaahayga ka dhaco waan daadinaya odhan maysid haddaba ereyga nafsunihi mar waa dhiigga baynu nidhi marna waa nafta inagu jirta marna waa qudha qofka weeyaan jaaa muxamadu nafsuhu baad odhan haddaba jaaa muxamadu nafsuhu yaa hadda muakida yaa wax adkaynaya jaaa muxamadu nafsuhu markaan idhaa nafsuhu baa muakida yaana muakad ah oo la adkaynaya jaaa muxamedu nafsu markaan idhaa muxamed baa mu'akad ah waxa lagama maarmaana culimo haddaba ka mu'akidkaee nafsuhu ah iyo ka muxamedkaee mu'akadki ihi inay icraabka iska waafaqaan taasaa lagama maarmaana ereyga nafsuhu ana damiirka lagama jari karo damiirkaa uu sita ma arkaysaa waa waajib inuu damiirkaasi la socdo damiirkaasi wuxuu waafaqayaa mu'akadka ka la adkaynayo oo halkaa muxamed hadday gabadi timaad oon idhaa jaaat faatimatu maxaan idhaahdaa mi nafsuhu baan idha mise nafsuhaa nafsuhaa baan odhan haddii maalan mu'akadku uu musanne noqdo bal halkaasi qaacidadaasi luqa alcarabiya way khilaafsantah eega hadduu mu'akadku ka la adkaynaya hadduu laba yahay kelmadda naf ah in laba laga dhigo sow ma ahayn af carabiga laba lagama dhiga jamac baa laga dhigaa maxaan odhan jaaa arajulaani markaan idhaa jaaa arajulaani arajulaani waa laba sow maaha nafta inaan laba ka dhigay ahayd jamacun baan ka dhigi welibana jamculqilo ah anfus baan u qaadani maxaan odhan jaa rajulaani anfusuhumaa anfusu jamac baan ka dhigayaa hadda ka la adkaynaya waa arrajulaan oo waa laba jamacnimadaasaan u qaadanayna kelmad cashir u baahan weeyaan musannaha sababta iyo xikmadda jamac looga dhigay ee luqa alcarabiya loo jamciyey lama ogola kelmadda naf'a in nufuus lagu jamciyo haddii aynu iyadoo tawkiid aan uga qastayno nufuus aan ku jamcinno khalad baa meesha ka soo baxaya wa caynun lafdiga cayn ah ayaa isna tawkiid noqonaya cayn cayn ereyga cayna waxa loo isticmaalaa mar qofka basaaska ah baa loo isticmaalaa ereyga cayn waa basaaska qofka wax basaasaya ayaa cayn lagu tilmaamaa waxaynu ognahay carabtu waxay yidhaahdeen cuyuunu lmeliki tajuulu fi shawaaric indhihii boqorka ayaa meele wadooyinka sidaa u wareegaya bay yidhaahdeen kolkaa cayn mar basaaskaa loo yaqaanaa marna ereyga cayn ah waxaa loo yaqaanaa ishan inagu taalla marna ereyga cayn ah waxaa loo isticmaalaa isha ay biyuhu ka soo boodaan sida caynan yashrabu biha cibaadullah oo kale marna ereyga cayn ah waxaa loo yaqaanaa dahabka marna ereyga cayn ah waxaa lagu idlaaqaa bacadceedda marna ereyga cayn ah waxaa lagu idlaaqaa qudha qofka iyo daatada qofka hadda daatada qofka looga jeedaa marka ay lafdu tawkiid noqonayso jaaa muxamedun caynuhu baad odhan waa daatadiisii maxamed baa yimid daatadiisii uma kullun kelmadda kullun ah ayaa iyaduna lafdiga tawkiidka kusoo biiraysa kullun laakiin kullun waxaa lagu tawkiidiyaa wixii laba ah ama wixii jamaca ayaad ku tawkiidini eg jaaa arajulaani kulluhumaa baad odhan ama jaaa alqawmu kulluhum baad odhan laakiin wixii mufrada laguma tawkiidiyo sida caadiga ma odhan kartid jaaa muxamadun kulluhu ma odhanaysid haddaad tidhaa jaaa muxamadun baa yimid kulluhu dhammaantii oo miyuu kala hadhi jiray baa lagu odhanayaa ma mar buu kala hadhi jiro madaxiisa yerina imanayay intiisa kalena ay iska maqnaanaysay waa maya sow maaha haddaba kullu mufradka lama ogola ilaa inuu mufradku qaybqayb aqbalayo mooyaane hadduu mufradku qaybqayb aqbalayo sida tusaale ahaan guri haddaan iibsado gurigu qaybqayb buu aqbalaya oo waxa dhici kara gurigan inaan nus iibsaday baa laga yaabaa nuska kalena aanan iibsanin maadaamoo tajazu wax la yidhahdo bictibaari alficil biictibaari alficil hadduu shaygu tajazu iyo qayba yeelanayo kulluhu baan ku tawkiidini ishtaraytu lbeyta kullahu baan odhan markaa ajmacuna waa dhammaan haddaba waxaa jira kelmad xagga tafsiirka ragga qaar ay ku khaldameen aynu isku baraarujinna kelmadda waxa weeye kelmaddaasi waxaa jira kelmadda ajmacuun marka la isticmaalayo waa dhammaan kelmadda kulluhum ihna marka la isticmaalayo waa dhammaan qur'aanka labada ereyba mararka qaar bay isku xigaan oo waxaad arkaysaa fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuuna ee kulluhum waa tawkiid malagna ma hadhin bay ka dhigan tahay waa dhammaantood waa tawkiid oo malagna sujuuda kama hadhin bay ka dhigan tahay haddaba halkaa marka la eegayo aayaddaa marka la marayo fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun ayay ragga qaarkood ku fasireen ereyga kulluhum tawkiidku waxa weeye afraadda malaa'igta weeyaan afraadda ayaa la tawkiidinaya ereyga ajmacuun ana waxaa la tawkiidinaya zabanka ayaa la tawkiidinayaa bay yidhahdeen zabanka bal haddee aad u eega waa khalad kelmaddaa sidaas in lagu macneeyaa waxay yidhaahdeen fasajada almalaa'ikatu kulluhum ajmacuun eg kulluhumtuyay tawkiidinaysaa bay idhaahdeen eg afraadda malaa'igta oo malaa'igtu dhammaantood way wada sujuudeen weeye ajmacuunana waxay tawkiidinaysaa bay yidhahdeen zabanka oo mar quday wada sujuudeen sida salaada safka aynu u galno unbay mar qura malaa'igtii sidaa u wada sujuudeen malagna mala kama dembaynin bay idhahdeen sujuuddaa ilbidhiqsi qurunbay malaa'igtii sujuuddaateen kolkaa ajmacuuntaa sheegaysa inay mar qura wada sujuudeen saasay ragga qaarkood yidhahdeen waa khalad inay khalad tahay maxaa caddaynaya isticmaalka luqa carabiya ayaa caddaynaya marka af carabiga la isticmaalayo kelmadda ajmacuuna ihi ma aha shaygani inuu dhammaan yahay oo xagga wakhtiga uu minid qura ama daqiiqad qura la wada sujuud ay wada samaynayaan ficilka waxaba daliilu a ah aayaddan kale qur-aanka ah bal aayaddan eeg hadda ibliisku markuu ilaahay u dhaaranayay muxuu ku yidhi lauwiyanahum muxuu yidhi lauqwiyannahum ajmaciin ilmo bani aadam dhammaantood waan wada duufsanayaa oo waan luminayaa buu yidhi waa ballan buu yidhi waa dhaar inaan dhammaantood lunsanayo haddaba ajmaciin buu yidhi ibliisku ilmo bani aadam ma daqiiqad quri wada lumiya mise siday u kala horreeyaan buu u kala lumiyaa boqolkii sane inaga horreeyey dadkoogii dee qaar badan buu duufsaday boqolka sane ee soo socda haddii la gaadhana dadkooga dee qaar buu duufsanaya haddana qaar buu duufsanaya kunkii sane inaga horreeyeyba qaar buu duufsaday socaynkaa ma aha kolkaa sideebaa lagu macnaynaya aayaddaa qur'aanka ah lauqwiyanahum ajmaciin haddaynu nidhaahno kelmadda ajmacihi waa tawkiid fi zamaan haddaynu nidhaahno khalad baa ka soo baxaya sida aayaddaa inooga cad isticmaalka luqa alcarabiyana inooga cad wa lafduhu tawkiidka lafdigiisa almashhuuru ee caanka ah fiihi ku dhex sugani arbacu afar weeyi nafsun naf weeyaan wa caynun cayn weeyi uma kullun kelmadda kullu a weeyi wa ajmacuu kelmadda ajmaca weeyi wa hayruhaa iyo hayrkeed oo wagayruhaa hayrkeedna tawaabicun waxay sii raacaan liajmaca inta aynan ahayna tawaabicun liajmaca wey ajmac bay taabicu sii noqdaan waxaa jira ereyo ajmaca raaca waa saddex erey waa agtacoo dhammaan bay iyaduna tahay abtacoo iyaduna dhammaan bay tahay absacoo dhammaana saddexdaa erey inta badan waxay raacaan baa la yidhahdaa ajmac kolka agtac waa dhammaan abtacna waa dhammaan absacna waa dhammaan inta badan waxay raacayaan ajma inta badan waxaan kuu leeyahay mararka qaar baa la arkay keligood sida gabaygii marka dhawaydaan aan maraynaynay yaa laytanii kuntu sabiyan murdican taxmilunii dalfaaw xawlan agtaca agtacadaasi ajmac kama horraynin gabaygaa laakiin isticmaalka waxa fara badan inuu ajmac ka horreeyo tusaalihii unbaa culima inoo dhiman tusaalihii tawkiidka oo qura inoo dhiman iyo tawkiidka lafdiga ah ka jaaa zaydun zayd ayaa yimid nafsuhu naftiisii yaa muakida oo wax adkaynaya haddaba halka jaaa zaydu nafsuhu markaan idhaa nafsuhu baa wax adkaynaya yaana mu'akada oo la adkaynaya zaydun icraabka isku waafaqeenna waa maxay rafcay isku waafaqeen wa qul waxaad tidhaahdaa araa waxaan arkaa jaysha alamiiri amiirka ciidankiisii waan arkaa kullahu gebi ahaanta akhara isagoo dambeeya oo habsaamay halka yaa tawkiida away mu'akidka wax adkaynaya waa kullahu away mu'akadka la adkaynayaana waa jaysha amiir ma amiir waa maqsuur waa majruur ma og tahay waa aljeish jeyshka hore weeyi icraabka ay isku waafaqeen kullahu iyo jeyshana waa maxay maxay isku waafaqeen nasbay isku waafaqeen waduftu waxaan dawaafay oon ku soo warwareegay xawlal qowmi qoomka hareertooda ayaan ku soo warwareegay ajmaciina dhammaantood halkaa away ereyga tawkiidka faa'iideynaya waa ajmaciina away la adkaynayaana waa alqawmi alqawmi baa la adkay qoomkaa la adkaynayaa kolkaa icraabka iska waafaqeen waa maxay hadda jer bay iska waafaqeen alqawmina waa majruur ajmaciinana waa jamc mudakarusaalim bay mulxaqeegii tahay oo waxaa sidaynu ognahay ama jamc mudakarusaalim bay tahay oo yadaa lagu jiray waduftu waxaan ku soo wareegay xawlalqawmi qoomka hareertooda ajmaciina dhammaantood matbuucatan tiyoo la raacinayo binaxwi agtaciin aktain iyo waxa lamidkaa kiyoo la raacinayo agtaciin baa la raacinaya oo waxaad odhan kartaa duftu xawla alqawmi ajmaciina agtaciina baad odhan kartaa agtaciinana waa dhammaanuun halkaa waxaa inoogu dhammaaday tawkiidka macnawiga ah tawkiidka lafdigii gebigiisuba waa halbayd tawkiidka lafdigii waa maxay baynu nidhi waa halbayd maxaynu ku tilmaanay markii horen cashirka bilaabayna waan tilmaannee waa lafdiga horo la soo celceliyo ma asmaaduunbuu galaa mise afcaashuunbuu galaa mise xuruufta mise waxoo dhanba ugu galaa dhammaantood buu gelayaa oo ismiguu geli oo ficil ficilkuu geli oo xarafkuu geli soo caynkaa maa oo xataa jumladu geli wuxuu idhi taa isagoo ka hadlaya intu akid haddaad adkayso kelmatan kelmad haddaad adkayso acadtahaa kelmaddaa waad soo celcelin bilafdihaa lafdigeega ayaad soo celcelini maxaad odhanaysaa markaa jaaa alqawmu haddii jaa'ada ii adkee aan ku idhaa bal jaa'ada adkee jaaa jaaa alqawmu bal hadda qoomka haddana adkee jaa alqawmu alqawmu bal haddana waxaad samaysaa jaa alqawmu jumle ahaan u adkee jumlada adkee jaa alqawmu jaa alqawmu aayadda qur'aanka ee hayhaata hayhaata limaa tuucaduun yaa la tawkiidinaya markaa hayhatada yaa wax adkaynaya labada hayhaata yaa mu'akid oo wax adkaynaya ka dambe yaana mu'akad ah oo la adkaynaya ka hore ayaa mu'akada ah. wa in tu'akid haddaad adkayso kilmatan kelmad haddaad adkayso acatahaa isla kelmadda baad soo celin bilafdihaa lafdigeegii uunbaad ku soo celin ka qawlika hadalkaagoo kaleba weeyi intahaa wuu dhammaaday cashirkii intahaa wuu dhammaaday eeg awayka wax adkaynayaa hadda waa intahaada dambe awayka la adkaynayaana waa intahaada hore culimmada balaaqada taqaan waxaa lagu yaqaanaa isticmaalkooga inay cashirku markuu sii dhammaanayo ama kitaabku markuu sii dhammaanayo eray ku tusa dhammaadka inay ku sheegaan intahaa intahaa waa cashirku halkaas ku gebagaboobaye ogow halka ayuu insha allahu tacala ashirkeenii ku dhammaaday barta ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam su'aalihii baa inoo bilaabmaya xalqadii laba xalqadood baynu shalay sidaynu ognahay ayaa tartan galay labada xalqadood ee shalay toole qaatay waa xalqatu sibawayhi iyo waxay kala ahaayeen xalqatu shaykh lislaam ya may xalqatu ibnu hishaam ilansaari maanta waxaynu eegi doonaa labada xalqadood goobta kama bixin labadaa xalqadood shalay toole sidaynu ogayn way kala bedin kari waayeen socaynkaa ma ahayn miyay kala bediyeen mise way kala bedin kari waayeen way kala bedin kari waayeen waxaa inoo soo noqonaya maanta xalqatu sibawayhi ayaa dhammaan xalqadaha la kulmi doonta xalqatu sibaweyhi dhammaan xalqadaha way la kulmi sababta aan ku doortay xalqatu sibawayhi oo xalqatu ibni hishaam aan dooran waayey guddoomiyahoogaa shalay maqnaa socaynkaa ma ahayn ya me ibnu hishaam ma aha sibawey baan ka hadlaya sibaweyhi guddoomiyahoogaa maqnaa insha allah muxyidiin abibakar cabdiraxmaan ha istaago muxyidiin soo dhowow waxaa istaagi doona xalqatu cumar ibni abdilaiis cumar ibnu cabdilcasiis xalqatu cumar ibni cabdilcasiis ma idinkaa waayahe xaajigii ha kaco markaa ya waa kuma amiirkii waa kii iska gac sheekh maxamedow nacam waxaynu eegi doonaa culimmada waxaynu weydiinaynaa cashirkeennii shalay toole muxiyadiinow adiga ayaan kugu horraysiinayaaye nactigu imisuu u qaybsamaa maxay kale yihiin labadaasi labadaba tusaale naga sii ra'aytu rajulan qasiiran haye xaqiiqiguna sababiguna haye may waa khalad ya ra'aytu rajulan saaxibuhu qasiir sheekh cashirkeennii saas ma ahayne khalad baa ka muuqdee rajulan waa mansuub saaxiibuhu hayba hadda saan idhi iska daayoo siday tahay bal hadda uga sheeg ilan haddaynu shalay dhignay kitaab baad soo akhrideene haye haye qara'tu kitaaban khaduhu jamiilun dee hadda jumladaadani sax maaha sheekh qara'tu kitaaban khaduhu jamiilun ya waaye saddex jeer baad ku celisay kaama ogolaanayno sheekh maxamed ka faa'idaysa su'aasha haa maxaa tidhi haye ra'aytu haatifan khilaafuhu aswadu waar bal labadan xalqadood may ma haysid mar baanan kuu ogol lahay ra'aytu zaydan ummuhu caaqilatun may kii horaa ka dhodhowaa bas way kaa xidhantay u kaadi ninka aan siiya xadbad labadiinaba u kaadi labada xalqadood baa kacayee waa sababigii ra'aytu zaydan ummuhu aswadu haddaad tidhaahdo ummuhu caaqilatun waa khalad zaydanba haddaad tidhaa horta waa jumlo waxani ummuhu caaqilatu markaad tidha waa jumlo maba ahaa sifiya mawsuufba ma aha zaydna wuxuu noqday calamo macrifuu noqdayo jumladana waxaa nacti u noqdaa waa nakiro uun sidaynu kitaabki may way kaa xidhan tahay haye sheekh wax ku ceshanin xalqadaada nin ka midaa kacaya axmed moxamed axmed axmed moxamed axmed nacam haye nactiga sababiga hal tusaale ka keen jaaa zaydun jazaak allah khayr xabaddaas idinma tirsana laakiin labadaa nin hayshaysta uun waxay keenaan baa u tirsan waa sida ardaygaasi sheegay jaaa zaydun alcaaqilu abuuhu buu ina yidhi waa sax weey sababigii waad keentay iska fadhiiso nacam sheekh maxamedow nactiga xaqiiqiga iyo sababiga bal noo kala tilmaan na kala fahansii arday baanu nahay aan waxba ka garanaynine noo kala sheeg haye xaqiiqiga wuxuu leeyahay baa lagu tilmaamay ka kalena wuxuuna lahayn baa lagu tilmaamay bal labadaasoo af soomaaliya noo sheeg ilan markaan af soomaaligii fahanaan arab kolba af soomaaligaaga intaad ka garanaysad carabigiina ka garanaysaa haye haye mobil baan arkay mobil madow baan arkay ha kolkaa mobil madow baan arkay dimaad ka noqotay kaasi waa xaqiiqigii maasha allah sax baad u sheegtay sheekh maxamed sax tacriifkaa iyo maxaanku idhaahdaa tusaalahaaba sax baad u keentay sheekh muxiudiin waxaad iiga warrantaa nactiga xaqiiqiga ah iyo sababiga sidaa uu iminka sheekh maxamed u sheegay waa saa shalay idinku macneeyey kitaabkuna si kaluu u sheegay baan idin yidhi bal sidii kale inoo sheeg haye nactiga sababigii muxuu galaa nactiga xaqiiqigihee damiir buu rafciyaa waa sax haye ka kalena waxba ma rafciyo muxuu rafciyaa sheeg muxuu rafciyo ismiga daahirkaa jazaaka allah khayr waa kuu sax weeyaan sheekh maxamed baan dib ugu soo laabanayaa sheekh maxamed waxaad ka jawaabi doontaa oo xalqadaadu ay tahay si wanaagsan xalqatu cumar ibni cabdilcasiis waxaad noo sheegtaa nactigu hadduu sababi yahay mancuudkiisa imisuu ka waafaqaa shan buu laba ka waafaqaya bal horta shanta noo sheeg sheeg labaduna ha noo dambeeyaane awjuhlicraabku muxuu ahaa saddexdiisaasi rafcaha haye iyo khafta saddexdaa mid buu ka waafaqi mid bay isla noqonayaan oo mayna kala baydhi karaynin waa sax waa yahay haye labada waxa kalena mid bay isla noqonayaan oo isma khilaafi karaan halkaana waay shanta soo hadhayna ka sheekay markaa haye ifraad iyo taniya jamac maxaa nactiga sababigaa ah xukunkiisu yahay ifraad iyo taniya jamc ma muanuu noqdaa ma jamc buu noqdaa waxba ma noqonayo weligii waa mufrad waa sax weeye waa yahay xagga tadkiirka iyo tacniifkana ka dambe ayuu tadkiirka iyo tacniifka ku waafaqaya waa sax weeye nacam sheekh haye may kama raacayo kama raacayo way u saxan su'aashaasi adiga hal su'aal aan ku weydiiyo nactiga xaqiiqigii mancuudka imisuu ka raacaa tobanbu afar ka raacaa waa kuu saxadnaa isaga waxaan weydiiyey nactiga sababiga ah adna waxaan ku weydiiyey xaqiiqiga kala ogaada waaye nactiga xaqiiqigaa tobankaa oo afarta ka raaco bal afartu iska waafaqaan ii sheeg haye saddex haye kow waa laba waa saddex <laughs> war kitaabka kama eeganayo haye haye haye si fiican haye haye aakhir aakhir mara آخر مرة يا tadkiir iyo taaniitna mid buu ka raacaya jazaaka allah khayr waa aad baad u mahadsan tahay sheekha hal su'aal ayaan weydiinaya faatixada bal akhriyo inta nacti ku jirta ka soo saar faatixada akhri inta faatixada nacti ku jirta ka soo saar bisinka inooguma jiro faatixadoo qura unbaa la ahriyaya faatixada inta nacti ku jirta waa inaan odhan karnaa intaasaa nacti ku jirta maytirankaa raba saddex baa ku jira hal baa ku jira waxbaba kuma jiraan shan baa ku jira lix baa ku jira faatixada dhammee kadibna tiri muxiidiin adiga laftarkaaga su-aashu way kugu socotaa hoosta ka tirsadee waxaynu samayn doonnaa xalqadu hadday kala hadhi waayaan macnahaa lagu kala hadhi doonaa macnaha iyo xifdiga labadaa qodob baynu ku kala hadhi doonaa insha allahu tacaala afar baa ku jira mise saddex dee mid ku adkaysa sheekh yaa yaha shan baa ku jira abdlmuxidiinow misaa ku jira toddobaa ku jira waaye faatixada shan baa ku jira iyo toddobaa ku jira labadaa qowl bay labadaa culimo kala qaateen qolana shan baa ku jirta qolana toddobaa ku jirta waaye bal sheegsheeg shanta ku jira qodobka koobaad ii sheeg haye haye haye haye okay ehm, bal hadda u yarkaadiya waxaad samaysiin labada xalqadood ee labadaa nin ay ka soo kala jeedaan xalqadda sheekh maxamed cumar bin cabdulcasiis xalqadaas hal ninoo u kaca ayaa la doonaya labada sheekhba su'aashoodu waa khalad sheekhaasi wuxuu yidhi toddoba nacti baa faatixada ku jira sheekhaasina wuxuu yidhi shan nacti ayaa ku jira kolkaa su'aashaasi khalad bay noqotaye bal labadaa xalqadoodoo culimo yaa welibana xalqa hal qof oo intuu kaco yidhaahda anaa tiradaa saxaya ayaan rabaa faatixada inta nactiye ku jirta xalqadaasi ma kiciba weyday faatixada inta nactay ku jira ma kici weyday waayo xalqadda kale aan la hadlaya insha allah waayo jaaniska dee waa in laga faa'iideeyaa xalqadda kale nacam imisaa ku jira saddex baa ku jira waayahay sheekh cabdiraxmaan waa daalkii shalay baa ka muuqdaan u malaynayaa waa si wanaagsan weli lama hayo xalqadaasi ma hayso saddex bay sheegeen may qoladana haye afar baa ku jira xalqadanina ma hayso aadaxalqadaha kale ma u bandhignaa war xalqadaha kale ma u bandhignaa sheekh ayay istaag sheekh yuusuf imisaa ku jira lix baa ku jira laqad asabta sheekhaasaa asiibay eeg faatixada lix nacti baa ku jira bal sheekh lixdaa noo tilmaan noo noo tiri waa rabbialcaalamiin oo allah baa la tilmaamaya marka koobaad waa kow alraxmaani iyo alraxiim waa saddex maalik yowmiddiin waa afar almustaqiim waa shan iyo jazaak allah khayr lixdaa ayaa ku jira faatixada nacti markaynu doonayno lix nacti ayaa ku jira lixdiina sheekhaas ayaa keenay bal culima waa su-aashaadii soo mahayn waa tii u dambaysay sheekh muxiidiin la soo yaro bax kitaabka oo bal hadda soo macnee cashirkeennii shalay maxaa tidhi sheekh may may waw baan doonayaa saad ugu dhawaaqday wa kullu ficlin waa war cusube wa kulli ficlin oo maxaad u kasrisay wa kulli maxaad u tidhi annada jazaak allah khayr haye ka soco waad saxan tahay maxaa tii sheekh kulli maxaad u kasrisay kullida haye haye waa sax oo min haadihi kuwan ka mida miyaa haa min haadihi kuwan ka mida miyaa waxaad tidhi wa kulli maa shay kasta ku nasbi oo min haadihi kuwan ka mida halku u noqonayo kuma weydiin macnahaan ku weydiiyey macnaha wa kulli maa shay kasta ku nasbi oo min haadii kuwan ka mida soo saa maadan odhan yaa kuwii ka mida haye sheekh halkaasa may macnuun baan doonayaa a may macnaa un baan rabaa jaariya majuurkaanku ku xidhmayo un baan doonayaa kullu horta laamkuma godna wa kulli maa maya afcaasha ah eh. haddaad eh, ahba tidhi khaladka markaasu ka soo bax haye iska dhaf waa khalad weey sheekh yaa saxaya halkaa min haadihi ka mida yaa saxaya maxamed yare nacam maxamed muuse haye jazaak allah khayr waryaaden bal culima u fiirsada min haadii kuwan kamida iyo kamidadani waa maxay ereygan kamidihi oo min haadihi tan sarraftahu aad ka sarbixisay min haadihidu yay ku xidhmaysaa sarraftahuda ka dambaysay ku xidhmaysaa laakiin ka ah iyo waxaas meesha ma yaaliin min haadihi tan sarraftahu kolkaas sarrafta soo qadima haddaad doonto wa kullimaa shay kasta ku nasbi mubtadihiya khabarka oo sarraftahu aad ka sarbixisay min haadihi tan aad ka sarbixisay min haadihida waa inaad sarraftada dib ugu xidhaa oo ka sarbixinta dib ugu celisaa waayahay in yar halkaa muxiidiin oo ii bal hadda waxaad bilowdaa sheekhow waxaad bilowdaa nactiga inoo yar macnee maxaa tihi sheekh halkaa fahee faawhee fa awal lqismayni halay ma saasaan isku ogayn culimo fa awalu lqismayn maynu isku ogayn waa bifatxi laam haye ku noqo ha awal taawun ku noqo xarakada sheekhu gaadimkaadisha tartan baa lagu jiraaya yaa maxaa la odhanayaa faawala waa la kor dhagayaa haye haye haye mancuudka ka mida a nactiga ka mida min ashratin afart mada gaadhayba sheekhow min ashratin haa toban ka raaci haye liarbacin haye ku raaci afar waad saxan tahay ku waa inaad tidhaahdaa kaana ka waa inaad tidhahda haddaad ku iyo ka kale odhan weydid waa khalad ku iyo ka labadan xaraf baa macnahoogu kala taagan yahay min iyo li ayaa kala ah haye haye fii waaxidin mid ku raaci haye ka mida ka haye min rafcin ah halkaa ah baad odhanaysaa afkaa kor loo yar taagaabay odhan jireen halkaas ila waa bayaane min rafcin ah haye haye haye aw intisaabin waa nasba ah haye waa sax weeye min alifraadi wuxuu wadadii iyo kuwa agtooda labadaan saddex labadaan agtooda wuxuu yahay kalna iyo jawan iyo iyo bal sheekh halkaan inoogu daa labadaa xalqadood way kala hadhi kari laayihiin soo maaha soo saa maaha waxaad ku kala hadhaysiin su'aalo iska madax bannaan oon ahayn kan sheekh kastaa wuxuu samaynayaa sheekh kastau magacaaganoo nactiya iyo keen eeg su-aasha laguma laba ceshinayo mar qura haddaad tidhaahdo ama sax bay kuu noqon ama khalad waxaan ku idhi magacaaga oo nactiya ii keen bes warku intaasunba ku egaanaya hoos muxidiin adigu keen xaajiguu keenay waxbuu isku dayey haye balkeen ya ya haye keen baan ku idhi adigu wuu isku dayey aan ku idhi keen adigu yaa suurtagal maaha waa sax wey intaa unbu isna yidhi mid suurtagal maaha waaye haddaba labadiinnuba waxaad keentiin magiciinna aduu magacaaga oo nactiya magacaaga oo mancuuda keena oo laakiin waa mancuud hadda waa magacaaga maxiidiinow waa mancuud waana mubtade nacam adna waxaad keentaa sheekh magacaaga oo mancuuda faacilna ah naa'ibu faacilna ah waana mancuud waana naa'ibu faacil magacaagii adna waa mancuud waana mubtade ya muxidiino soo yar dhowow waxaa laga yar shikiyey jumhuurta inay jumhuurtu ishaaraad bixinayaan baa laga shikiyey haye magacaaga oo mancuud ah oo haddana naa'ibu faacila adna magacaaga oo mancuud ah oo haddana mubtadaa waa mar qura ayaynu qofka siinay adiga su-aashaadaa inoo hay haye magacaaga oo intuu mancuud yahay haddana mubtadaah ma soconayso labadii sheekh labadiiba way khaldeen inay kala hadhaan baan eegay mawda sheekh maxamedna wuxuu idhi caddaytu muxamadan waa khalad sheekhuna wuxuu idhi ma soconayso haddaba saynu u kala hadhnaa <laughs> lama kala hadhaya sooma ama la wada garanaya ama la wada garan waayaya insha allahu tacaala waxaynu samayn doonnaa waa inoo berri meye waa inoo berri kolkaa waa inoo berri haddii rabbi ogolaado wa shukran